بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث السادس, السادس والعشرون حديث اللحية اللباتنات مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن الصخري قال إنو يري أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi kullu sulaama xubin kulligeed oo minannaasi dadkii ka mida ah, calayhi kulligaa korkiisa dee sadaqatun sadaqa ahaatay xubin kasta oo bani aadamku uu leeyahay korkiisa sadaqaa saaran kulla yowmin maalin kasta yowmkaasoo tadluco ay dhalanayso fiihi yowmka dhexdiisa ashamsu waa kastoo beriyo qoraxay soo baxdo xubnaha bani aadamka xubintii la arkaba sadaqa ilaah korkeeda saaray tacadilu buu nabigu calayhi salaatu wasalaam tacadilu tacadilu cadli samayntaada bayna laba dhexdood aad u caadilnimo samaysa ay sadaqatun sadaqa wey ficilkii baan ismi ahaan isaga laqmayn tasmacu bilmucaydiya khayru min an taraah qaacidadii la odhan jiray wey ficilkii baa ismi looga jeedaa maxalkiisii oo kale u xigay tacdilu bimacnaa cadluka caadil samayntaada bayna anayni sadaqa ama tacdilu an tacdila an tacdila inaad u caadilnimo samayso baynatan ilan sadaqatun oo khabraa ku tusinaysa maxalkana waa lagu garan tacdilu an tacdila inaad u caadilnimo samayso bayna anayni laba ruux dhaxdood sadaqatun laba ruuxoo ishaysatay laba ruuxoo dagaalamaysay laba ruux oo khilaafo dhaxay iyo dood laba ruux kale haajirtay zawjayn iyo qaraabi iyo say dooni daris ha ahaadaane inaad isu soo dunto oo isu soo dhowaysaay sadaqa wey wa tuciinu rajula wa icaanatuka waa tii horeo kale ama wa an tuciyina wa an tuciyina inaad u gargaarto arrajula ninkii gabadhiina lamidun weeye fii daabbatihi daabadiisa fulmadeedii haddaad ugu gargaarto oo fataxmiluhu aahay fataxmilahu aad u xambaarto calayhaa daabadda korkeeda aad ku xambaarto fataxmila aad ku xambaarta hu rajulkii calayhaa cala daabba daabaddii uu fulilaha ku xambaartay ow amase tarfacu waxaad u koryeeshay lahu lirajuli mataacahu alaabtiisaad daabaddii ugu dhiibtay sadaqatun waa kanta khabarkii fiiri tuciinu an tuciina arajula fii daabatihi wale sadaqatun sadaqa weeye ayadun waalkalimatu ayibatu kelimadii wanaagsanayd towxiid iyo hayrba hadalkii wanaagsana sadaqatun sadaqa weeye wa bikulli khadwatin tallaaba kulligeed khadwadaasoo tamshii aad soconayso haa khadwadaba ila salaati salaadaadu soconayso lugtii aad salaada u qaadina sadaqatun sadaqa weeye wa tumiidu ladaa wa imaadatu ladaa ama wa an tumiida aladaa ama wa imaadatu ladaa dhibkii oo laga zuuliyo cani dariiqi jidka laga zuuliyayna sadaqatun sadaqa weeye rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariiyo muslim baa soo wada saaray waa xadiid mutafaqa ah. marka xadiidkan kullu sulama min annaasi calayhi sadaqa xubin kasta oo bani aadamkii ka mida waa kasta oo barye baade maalin kasta waa baryo sadaqaa laga rabaabal nabiguna xadiidkii kale waa kugu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam bani aadamku inuu leeyahay saddex boqol iyo lixdan xubnood saddex boqol iyo lixdan xubnood aahay talaata mia wa situuna inuu leeyahay dhakhaatiirta barkood baa waxay idhahdeen waa la dadaalay oo wakada wakadaa baa la sameeyey oo baxdi badan baa la sameeyey oo waa la yeelay oo laba boqol iyo badh waa la dhaafin kari la'ya weligoodna ama ha dhaafaan ama ha dhaafin waayaan tabartood ay ka hadleen waa runtood nabi maxamed miyla tartami karaan lama tartami karaan nin hadalkiisuba yahay wamaa yandiqu cani lhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa iyo nin asaga tabartiisiiyo waxyaalo yaryaroo ku bidhbidhiy ama fiirfiiriyey baad markaas inay tartamaan suuragalma hadda wakhtiyadanay kolba maalin ba odhanhayaan alla aygi wixii loo dhibaataa lagu arkay doofaarka dhibaataa lagu arkay cadayla-aantii dhibaataa lagu arkay waamaa la sheegay markaas oo nabigu calayh salaatu wasalaam uu sheegahay iyo maalin ba leeyihin waxbaan ku baraarugnay waxyaalu islaamku diidahay hadday leeyihin markaa qaarkood inta isu yimaadaan la wada ogaayo dhakhaatiirta caalamka la fiiriyo gawraca islaamka gawraca ka fiican waa la waay gawraca islaamka nadaafadda iyo caafimaadka gawrac lamida la waabal hadday waktigan ay leeyihiin daraaso waxaa lagu ogaaday maalinkii laba jeer inaad cadayato inuu caafimaad badan ku jiro laba jeer ka badan baaban rabnaa sooma lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhu waayo marka bisawaakic cinda kulli salaah webiya wujuubkin baa lanaga riday mar walba waa maluubba salaadii la arka ah, inaan u cadayanaba waxay nagu ceebeen hayeen oo ilaahayn ciridkay jeeda iska gelgelaan o iska dhidhiijiyaan saasay odhan jireen horaan hadda ogow hadday ogaadeen waxaynusan waay wax suuragal ahayn oo caafimaad iyo si walba intaan aakhire iyo waxaaba la gaarin iyo fadaa'il kale ayagu ma dareensana taase tii adduunka tii adduunkay maalin walba odhanhayaan war meeshi waxbaan ku bararugnay ay hadda soo odhanhayaan marka aduu calaa kulli xaal warkoodu ictibaar saa mari ilaa xubnahan ayagaa iska fara badan qaar yaryaaroo simsimiyaad la yidhahdo xabadda simsimka la baa jira oo ayagu say yihiin iyo jirku say u waxba ka dareemi karin marka adigu saddex boqol iyo lixdan xubnood baa ilaahay kuu yeelay saddexdaa boqol iyo lixdan kaa xubnood waa kastoo baryaba shukrigoodii baa lagaa rabaa inaad ilaahay ku caasido inaad duurka la gasho macsiya inaad kula kala iska daaye saddexdaa boqol iyo lixdan shukrigoodii baa lagaa rabaa markuu nabigu saa u sheegay ala sl saxaabada barkood yaa rasuulallaahiyo oo hadda yaab intaasoo yaab heli kara maalka yani sadaqadii maal un sadaqada waxaa loo sheegay maal inuu yahay keliya aadeen haddii sadaqa maalun baa loo aqoon jiray ahay maalkii la bixinaya ajirkiisii oo kalaa tanna laga heli baa laleeyahay kolkaasaa nabigu calayhi salatu slam seen ugu fasirhaya tacdilu bayna nayn a laba ruux hadaad u caadilnimo samayso adaaad ka helaysaa waad gudanaysaa adu kuwa tabii tabiir waaad la timaadaba ad la timaada lagaa rabo kana lagaa dooni laba ruux inaad u caadilnimo samayso ilaa cadligu in allaha yamuru bilcadli wlxsaani waitaai diqurba cadligu baade markaas haddii la waayo koonkan wax nolol ah iyo wax jiri karabaad midna ma jiraan waxayna halaagayso cadila'aan ma ahabaad cadila'aan bulshadana haddii loo caadilinimo sameeyo xataa ninka gaalka hadduu cadli sameeyo kuwa kale macnaha nufuusta bani aadamkaaba ruuxii waxoogaa garsooro sameeya yaa xaggiisa baad u ilan ogow ruuxii waxoogaa garsooro sameeya welidaaba meelaha qaarkood oo alaab iyo wax lagu qaybinhayay iyo waxay ii sheegahayeen dad baa le marka intay isu yimaadeen waxay leeyihiin waryaa war gaalkii baa soo socde oo inoo qaybina baad alaabta inooga sii dhowr sheekha inooga sii dhowr waxaa laga hilaanaya waa sheekh alaabta dhici ama xag waxa la sugahayana waa gaal oo leeyihiin asagaa si fiican cadli noogu kala gogoy hala yaabin hala yaabin hadduu hadda kii sheekha diinta sheeganaya uu asagiiba waxado hoosta wax marsaday gaalkiina u kala dhiidhiibo jubilat nufuusu calaa xubbi man axsana ilayha la yaab ma leh horay baad marka carabi u timi in badan soo qaadan jireen ra'aytu nnaasa qad cadaluu ilaa man cindahu alcadlu waman laa cindahu cadlu facanhu nnaasu qad cadaluu ra'aytu nnaasa dadkii baan arkay buuli qad cadaluu ayagoo u leexday ilaa man cindahu alcadlu ninka agtiisa cadli ka dareemaan ninkay cadli ay ka dareemaan oo inuu sidii lilaahi ah inta tabartii ah wax ugu farfarsamayn ay u maleeyaan dadku xaggiisa isu buusahayaan burwaa ninkii waayo ha laga daa yidhahdo inuu is isu buusaa baa lii hay haddii la dilo kale ku tahay waa marka asagoo waxaan arkay bu dadkii ra'aytu nnaasa qad cadaluu ilaa man cindahu alcadlu ninkii cadli agtiisa uu yahay iyagoo dadka u leexday waman laa cindahu cadlun ninkaan agtiisa cadli oolin waa waxaa haddanna halaagahaye madaxda hadda cadligana waa lagu kala daran yahay ninka madaxda u daran oo alimaamulcaadil nabigu alayh isalaatu wasalaam dadka qiyaamaha carshiga harsanhaya maxaa loogu hormariyey lamber kow alimaamulcaadil imaamka caadilka ah cadligaa uu sameeyey asaga wax ku go'aami waa wax bulshadii oo dhan anfacahaya ilan waa hogaamiyihii dhannaahe jawrkiisuna bulshadii o dhan buu saamaynhaya yuu saamaynhayaa marka waman laa cindahu cadlun ninkaan agtiisa cadli oolin facanhu nnaasu qad cadaluu dadku wa iskaga iishan wa iskaga careen eh, maxaa laga agjooga hadii nina marka asagiiba daalim samayn hayo eexan hayo waay ahay kollaba waxaa la yidhi culimadu kollaba haddaad eexanayso ahay ood kollaba eexan war naftaada u eexan naftaada ha dhowto cid ku raaci iyo cid qabiilo kuu soo gurman iyo cid ree hebel hiyo cid urur hiyo midna aan jirin keligeed qabriga intii lagu dhaxlagdo ayadoo waa keligeed meeshaa loogu imanhayo war ayadaa u exo ayada badbaadi dad kale iyo waxaas ree hebel baa kan hiyo waa qoyska annaga iyo waa kale ha ku halaagsamine haddaad kollaba exa naftaada u exali marka caadligu haddaad u caadilnimo samayso laba ruux ama ma ahe waada ka badanoo isaystay sadaqay ku noqonaysaa wa tuciinu arajul wa icaanatuka arajul gargaarka aad u gargaaraysa ruuxii ragga haweenkiina waa un lamide fii daabbati daabadiisi ninkani waaba hadduu rabo daabadiisi wuu fuuli la'yahay ama uu waxaysan la'yahay fatacmiluhu calayha waad ku xambaartay waad saartay waa miiaal ahaan baa loo soo qatay shaqo kasta ninku shaqadiisii buu qaabsan la'yahay waad u qabatay eh, waad la garab qabatay oo tarfacu lahu mataacahu ama ninkani baabuurkii ama gaadiidkii wuu fuulay alaab baa dhulka ka taal waad u qaado waad u dhiibtay waad u laacday sadaqa iyaduna kuu noqonaysaa calaa kulli xaal ujeeddadu maxay tahay gargaarka aad bulshada iyo dadka kalada waxu qaban karta aad u qabanayso taasina ayaduna haddee meel walb wallaahu fii cawni lcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi wey intaad adu bulshada u gargaarayso adigana ilahay baa ku gargaarhaya balle culimmadii salafka waxaaba laga soo tabiyey waxay yidhaahdeen ragga culimmada ila dadku isku dareen maaha allaahu akbar ah, meelahaan joogno iyo saan nahay iyo waxaan xagxaganhayno iyo culimada xaxangaruufanhayno walla way kala fogyihin dad aan isku hadaf bahayn oon isku fikir bahayn oon isku shaqaba ahayn oo ma'maligi isku hididiilaba ahayn isku jahaba aan u foofin meelaan geelba u foofin maxay u doonaa laga sheegi jiray baad markaas oo jahada isku jahab u soconin oo haddana isxaxaan garuufan maxaa la iska xaxaan garuufan waxa ay markaa samayn jireen baa culimada qaarka laga soo tabiyey ilaa adu bani aadan baa tahay danahaaga ma wada gudan kartid waan ognahay ضعيف أنتم الفقراء إلى الله marka kolkay waxaa la yidhi ay arrini ku adkaato iyo waxay baari jireen dariska iyo dawaayib dadkay baari jireen bal wax tabaalaysan oo asagu dantiisa uu u gudi karo wax dantiisii gudan la haase ahaatee asagu hadduu ama la garab qabto ila ninba meel buu ku raya sooma oo uu dantiisa u gudi karo fiirin ku asaguna waayo dantiisii gudan la hase ahaatee dantaasi tuu asagu gudi kara ay tahay tiibuu u gudi tiisaa ilahay u gudi marka wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih waa ku rumooba xadiidkii ogow baad saasaa marka la yeeli jiray kolkaa danta bani aadamka aad wax ka qabato iyo adigana ilaahay taada wax ka qabanhaya wlkalimatu ayiba kelimada wanaagsani sadaqatun sadaqa weeye baad tawxiidkii tasbiixdii adkaartii kale bani aadamkii si wanaagsan loola hadlo kulli baadle markaas kelimaadka wanaagsani sadaqa waxaa u yar bay yidhaahdeen miskiin baaba hadda yacnihii ku yidhi baadle war waxaa isi wixii maba haysid waxay dhab haysid haddaad haysa iska si iska si meeshaas waxoogaa masaakiinta iyo dadka waxa weydiisanhaya allah risqiga bixiye eh bani aadamkeena isu dulayni hase ahaatee hadday baryotam hayaan ha iska ilaaliyaan wejiga ilaah wejiga ilahiyana wax ku baryin weji ilaahay waxay ku siiyiin dhih lacnad baa ku soo arortay malcuunun man sa'ala biwajhi illaahi ayr aljana nabigu alay salaatu wasalaam jannadii wejiga ilahay inteebuu la egya ixtiraamkiisa taqdiirkiisa wamaa qadarullaha xaqa qadri allah magaciisii ama wejigiisii ama wixigi jaahiisii inaad adduunyo yar aad ruux ku weydiisato uma dhigantaa lugi marka ha dulaysanin magaca ilaahay haddana maxaad dhibaa markaas annagii bay haddana na halaagahayaan inkaar bay qabaan sidii bay odhan hayaan ilaahay dartii ilaahay wax igu sii malcuunu man su'ila biwajh illaahi famanca il haddana nin ilahay wejigiisa wa lagu weydiisto haddana manciyeyna asna malcuun buu noqon baa lii annagiina lacnad bay noo soo jiidahayaan markayaynan ilaahay baa macnaha xaajada iyo ummadda u dangude ilaahay ha ku kalsoonaadan haddii kale war wax muslimiinow ii gargaara ha yidhaahdaan war muslimiinow waxbaa si naga noo gargaara ha yidhaahdaan beentana ha iska ilaaliyaan waa khatare baad ilahay qodaxdu kusii fogayni wejiga ilahna iyana wax ku weydiisanin marka hadday marka ay wax ku weydiistaan wuxuu nabigu calayhi salatu wasallam acdu saa'ila walow calaa faras waagaa zamankii nabiga la joogay faras baa ugu cajab badnaa farasna ha fuushan yacni ninkani nin aan baahnayn baa idinla ekaadee haddii waxaad haysaan isaga siiya waxaa ugu sahlan marka oon hadda idinku soo wadaa haddii aad wax u weyda kale ku tahay allah ha kuu sahlo iska dhe hmm. allah ha kuu sahlo baa ay war waxayaa ku cashaqaysano dhaaf hadhihi waa masaa'ila falaa tanhar hadhihine allah ku sahlan iska dhawaad ha ka nabad galabaad wal kalimatu tayyibatu sadaqa wa bi khadwatin talaaba kulligeed khadwadaas oo markay tamshiha aad u socoto ila salaati salaada aad u soconayso ahay sadaqatun sadaqa weeyabaad ahay lug kasta oo xagga salaada u qaado ahay ahadii barkoodna labada lugood mid markaad qaado darajaad ku kori midda kale markaad qaadana dambi baa lagaaga hoobi walidaa culimadu waxay kolkaa masjidka u socoto walow kolba haddaad masjidka usoo socoto muxuu nabigu alayh salaatu wasalaam waa fii salaatin nin ku dhacsan war macnaha fii hawaabi salaatin ajri hawaab salaad baad ku sugan tahay marka waxba ha ordina lugtaa midigtaa markaad qaaddo ama tiibida aad qaaddo midna daraja lagu korsinaya midna dembiga lagaaga hobinaya intaad soo socoto marka culimadu waxay dhahdeen gafgafta iyo socodka ilaan waana kii la raado haddii moogtahay kolkaad imanaysaan salaada imaada idinkoo way marka tamshi o socda aha orda ku imaana waa ku xadiidku ahaaye marka waxay xaataa culimada qaar ku yidhahdeen tallaabada inaad waxba sii dhaadheeraynin baa fiican ahay darajana lagu ziyaadin dambina waa laga hogin intaa rabtin intan bay ahayd jamaacada waxaad doonaysa tana ahayd ma ogtahay waxaad ka soo gaadhay imaamka marka la tuko intaas sii socoto dhan baad marka salaaddii ma u socota ajirkii baa ku socdee marka salaada oo loo socdana iyadana sadaqadii weeye oo shukrigii maalinkii lagaa rabay aad ku gudanayso wa tumiidu aladaa wa imaadatuka dhibka zuulintaada aladaa dhibka aad ka zuulinaysa cani dariiqi jidkana sadaqa ahay dhibka laftii taal ama geedkii yaalla ama qorigii yalla aragto inaad ka qaadahay sadaqa wey iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan min dhowr iyo lixdan shucba afdaluhaa laa ilaaha ila allah waadnaahaa imaadatu ladaan dariiqa socodiin kale mahayn marka waxaa la rabaa waa qayb iimaanka ka mid ah jidka intaad saxarka iyo qoriga iyo lafjabka iyo waxa aad ka zuulin karta ka zuuliso annagana waxaa suuragal ah intaad neef qalatood xagtood dhammaysata laftii oo dadka mudi lahayd iyo waxa keliya inaad ku soo ridda baadle marka jidka dhexdeedaba xabadkii mooska ahaa iyo wixii intaad iyo cambihii intaad waxaysato u aad inaad laftii intii qashinkahayd oo dadku ama ku jaba ama waxayn haye inaad ku soo tuurto haddaad ku soo tuurto lagu jaba ama lagu naafoobo fa calayk dhammaanteedu adiga dushaada ahaanaysabaad xabadka mooska ahaa baad ama qubka mooska ah ama cambaha aad ku tuurtay jidka dhexdiisii ama yacnihii baad marka laftaad dhigtay haddii ruux muddo ama hadduu ruux ku simirxdo ku jabo dhammaanteedu adiga korkaaga ahaanaysabaad shaki male baad marka waxaa la rabaa inaad diinta inaad nadaaisaa jidka la rabaa ina adgu aad wasaqayso ood hadlayso lama rabo marka waxyaalahan o dhan marka nabigu alayh salaatu wasalaam wax badan buu sii taxay oo tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii iyo tahliisha waxaasoo dhan kulli sadaqadii maalinkii la arkaba lagaa doonahayay inaad shukrigeedii la timaaddo way gudahayaan hadduunan la iman ugu dambaysta nabig muxuu alayh salaatu wasalaam fain lam yafcal falyumsik shara waayo sharta ha ka haysta dadkiibaad can innaas inta haddaad samayn weydid shartaada dadka ka hano ha lagaa badbaado ha lagaa nabadgalo ayadaaba sadaqa ahe baadi ha lagaa nabadgalo baadi ayadaaba sadaqa noqone baadi adiga ha lagaa nabadgalo baadi waxaa kaloo nabigu yidhi alayhi salatu salam xadiidkii baad saxiix muslim intaasoo dhan marka waxaa kaa gudahay ahay ragcat adduxaa barqinkii kolkii baad markaas suuqa baad loogu maman yahay oo bulshadu fooftaanka xagga suuq iyo agga xoolihii laguma haddaad adigu aayar xagga cibaadada ilaahay aad u laabato ood laba ragcadood oo duxadii ah ragcata shukri baa lagu magacaaba duxada waxaa lagu magacaaba ilan salaadii kale moogtahay sunanta rawaatib iyo witr iyo taraawix in badan wax lagu magacaaba ayaga waa shukri baa la yidhahdaa ragcata shukri marka labadaa ragcadood haddaad tukato falxamdu lilah rabbi alcaalamiin way kaa guday buu nabigu alayh salaatu wasalaam haddaad afar ka dhigtana adnal ilan moogtahay macnaha duxada adnigeedu laba ragcadood buu ahaa adna alkamaal aqalkeedu laba ragcadood buu adna alkamaal afar afartaas xadiid ulqudsi baa ilaahay wuxuu ku yidhi baa laydhay addoonkaygio ibni aadamow afar ragcadood maalinka afar gelinkiisa hore ii gudo gelinka dambe waan anaa kaa kaafine macnaha gelinka hore iyo ka dambeba anaa kaa kaafine aduu gelinka hore afar ragcadood basa tuko kaasuu baad marka ilahay xadiidulqudsi kugu lahay marka meesha ugu fara badanna sideed ragcadood taasaa sugan labiyo tobanka riwaayada ama tabar badna sideeduu nabiga alayh salatu slam qumaati uga sugan sidaa darteed laba ragcadood intaad ku diriir karta ku day saddex boqol iyo lixdankii sadaqee lagaa rabay bay kaa anfacayaan buu nabiga alayh salatu slam kaa gudi marka intaad ku dagaalami karta ku dagaalan haddii aad afar ka dhigta waa ka sii macaan afar haddaad ka dhigtana ka sii macaan ayagana ku dagaalan marka shuhrigaas inaha keliya kuma gaabno ilaa shuhrigii midna waa waajib midna waa sunni kii waajibka ahaa inaad waajibaadkii gudato salaadii iyo soonkii iyo baad markaa waxyaalaha waajibaadka inaad gudato manhiyaadkii muxaramaadkii aad ka tagto waa kii waajibka ah kii sunnahaana waa kalimaadkan la sheegay iyo wixii kuwa laftoodu qaarra waa waajib oo salaadii loo socday iyo laba ruux oo isaysta dad kala bixin karti iyo waajib bay noqon hayaan qaarra inay sunno noqdaan baa laga yaabaa ama waa markaa farad kifaaya marka intan kaliya kuma eg calaa kulli xaal xubnahan ilaahay uu ku yeelay oo saddex boqol iyo lixdanka ah allihii sameeyey oo yacnihii kuu nabadgeliyey oo ayagana macaani kaloo cajiib badan ku dheehay waagii baryaba nicmada shukrigeedu kaa rabaabaale haddii shukrigii aad la timaaddo shukrigii aad la timaadana waxaa lambar kow horta inaad garato nicmada haddaad garato oo allihii ku siiye aad ku garato agoo ilaahay baa ku siiyey nicmadan haa shukrigii meeshaasu ka bilaaban baale alxamdu lilah oo af laga yidhaahdo alxamdulilah way fiican tahay labadiidana kelima ayibaa wey laakiin alxal bidilillaah aan macaanideedii iyo aan wadanin ikhlaaskeedii iyo niyadeedii aan wadanin ictibaar ma laha xubintii la arkaba wuxuu ilaahay ugu talagalay tii la arkaaba wuxuu ilahay ugu talagalay inaad ku aadiso weeyaan shukriga baadle kaamilka ah horta garo kadibna yacnihii kolkaasuu shukrigu baadle marka iman haya ilaahu nicmana siinasa garansii kaas yidhahda waxaa xasanulbasri yaa wuxuu arkaa lay nin aad u shaafeertay maayo xaragoon haya markaasuu aad u yaabay markaasaa wuxuu yidhi baa layidhi allaahumma laa tajcalna allaahumma laa tajcalna miman yataqawaa binicmatika calaa macaasik ilaahay ha naga yeelin dadka awood iyo baadle markaas karti ugu yeelanhaya nicmadii adu aad siisay xubnihii adu aad siisay araggii adu aad siisay maqalkii aad siisay quruxdii aad siisay caafimaadkii aad siisay xaragadiiyo tallaabadii aad siisay ma aad siisay kuwa ugu awoodsanhaya ugu quwaysanhaya macsiyada inay la yimaadaan hadde badanaa waaba nahay sooma ilaa isha ilahay muxuu ta nicmadan waxaa kaloo iska daa xubnahan kale iga dhaafe nicmadan hadda aragtida keliya intay ku fadhida oo ilaahay ugu talagalay inaad ugu shukrido haddaad macsiyan ku firinaysa ka war ilaahayna muxuu ugu talagalay muxuuna kaa rabaa inaad ugu shukrido adiguna macsiya baad ugu sii gargaarsanaysaa nicmadii ilahay ku siiyey waxaa la yidhi nin oo ree nin oo reer bani ah ummadii horaa wuxuu jibriil nabiga u soo tegiyey sala allahu calayhi wasalam yaa wuxuu yidhi ilaah moogtahay waxaan o dhan waxaa la sameeyey meel buur dhaladeed ah yaa ninkan la dejiya badaha bartankooda jasiirad buur dhaladeed buurtaas halkeeda meel badda dhinaceed ah unbaa il yar oo biyo ah bidbicooyn fartaa la eg unbaa saa uga soo burqan biyo macaan ah geed yaroo korkeeda waxaa ku yaallaan ilaahay uga baxiyey rumaan ah meesha isha hoosteeda ah. marka bes maanto dhan bani aadam ma arko dad kale ma arko cibaadadii ilaahay u taagnaan qalbigiisana ilaahay waa hadda waa ugu talagale siduu cibaadada maanto dhan u wata u sooman yahay u cibaadaysanayo iyuu maqribkii soo dhaadhici ishii yarayd buu ka cabahaya macaanka badnayd xabad rumaan ah rumaan ah yuu aayar geedkii ka goosanhayaa tiibuu cunahayaa bas cibaadadii waa u quwaystay berida maantana sidiibu ku wadi waaligii shan boqol oo sanuu sidii ahaabaa oo alla soo caabudahay oo cisyaan iyo wax kale iyo dhib iyo xaaraan iyo balaayo isdabamar iyo macsiyo la arkay iyo wax una weliga arag siduu sidii u ahaa yuu ilaahay baryaa layidhi markii dambe inuu ilaahay dilo asagoo sujuud ku jira inuu ilahay nafta ka qaado oo ilaahay waraabi iyo balaayo kala midna una ku salidin iyo arladu midna ayna cunin oo asagoo sidii u sujuudsan ilahay qiyaamada soo bixiyo ilahay wuu ka aqbalaa layidhi jibriil marka wuxuu yidhi hadda annagu markaan samada aadayno iyo malaigta haddaan nimankaan nocono ninkii waan aragnaabuy waxaan marka looxul maxfuudkii ilaa iyagiibaa moogtay loo wakaashee looxul maxfuudka waxaan marka yacnihii waxaanu yacnihii iyo cilmiga ilahay waxaanu ku ogaanay buu yidhi ninkaas qiyaamada marka la keeno inuu ilaahay odhan doono malaa'igta waayo markaa raxmadayda ku geliya jannada markaasuu odhanayaa yaa rabbi maya waayo jannada waan gelhayaa bicamalii baan ku geli ilaan weligeyna kuma caasinin intaan noolaa weligay kuma caasinin cibaadadan baan ku jiray maya ilaahay baa odhanahaya waayo adkhilu ljannata biraxmati markaasuu dhaha yaa rabbi waayahay adkhulu ljannata bicamali camalkaygaan ku geli saddex jeer markii sidii la yidhaahdo yuu ilaahay odhanhayaa malaa'igtii bal waxaa isu qiyaastaan nicmada aan siiyey addoonkan nicmada anigu aan siiyey iyo cibaadada uu la yimid camalku la yimid isu qiyaas bal sayi-aadii wax kale ha dambeeyaan malaa'igta markay isu qiyaasto waxaa soo bixi baa la yidhi aragtidii keliya aragtida isha ilaahay uu siiye keliya yaa cibaadadiisao dhan julluqsii soo liqday wixii kaloo dhanna waa waa ka shishe waxaa marka la yidhi asagii baa loo warbixiyey layidhi ka warran ahay cibaadada aad ku fahantamayso xaggeed adu ka keentay jismigaagan yaa abuuray awooddan iyo waxan yaa siiyey yaa cibaadan ku ilhaamiyey waxaad biyahaad maalin walba cabbaysa yaa ku siinhay cuntada maalin cabbaysa u soo yaa ku siinhay xaggeed ka keentay madaa cibaadaysan kara madaa wax la iman kara waa maya geliya buui aado naarta geliya ilaahay hadduu yaa rabbi alla ilaahayow raxmadaada jannada igu geli yaa rabbi alla biraxmatika haddaa ilaahay oo yidhi odhan baa la waad marka raxmaddeeda jannada ku geliya baad waa kii xadiidka nabiga saxaha u laha calayhi salaatu wasalaam markaas odhan jiray lan yudkhila aljannata axadan camaluh axad camalkiisu janna u gelin karaa ma jiro walaa anta yaa rasuul allah ana ilaa an yatagamadanii allahu bifadli min inuu ilahay fadligiisa igu hadheeyo mooyeen ujeedada marka maxay tahay ooda camalkaaga jannaba aad ugu geli karin macnaha waxaa weeyaan lay ilaan hadda aragtida keliya fiir hadda soo ninka looma qiyaasin annaqmatu yughrafu bididdiha hadda intayna ajoogna hadda hadda indhuhuna hadda dam ina dhihi lahaayeen kolkaa ma waxaan garan lahay hadduu hadda gobolku inoo dhacayn war waa sida gobolku maxaa riday waan baraarugi lahayn nacmadu intay leegtay waan dareemi lahayn macnaha mid keliya maaha dhaguhu dam hadday dhihi lahaayeen haddii dhibaato waa saa kulli waa la tirakoobi kara maa sheekh qodax hadii lagu mado waxaa la yidhi asaguna saasoo kale nin ummadii horaa isu yarbogay waxaa la yidhi xidid yar buu ilaahay markaa yaa lagu dhuftaalay xididkii baa isla istaagay xanuun muddo badan buu cibaadaysanay cibaadadiisi waa isna u bogay markaasuu xanuunkii isla istaagay cibaadadiibu waa halmaamay yaa cibaadaysan yaa tukan yaa waxay tabartii waxaan la hayay baa la marka war ay ha awaad cibaadadii aad sheeganaysa isu nisbaynayso ma jirto marka nacmadan allah bixiyo inaad u ogaato ood ilaahay ugu xamdido taasaa lagama maarmaana ah. xamdigeeduna wuxuu nabigu xadii sanadkiisa xasan culimada ku tilmaameen uu ku yihi sala allahu calayhi wasalam haddii ilaahay addoonku nicmadaa uu ku arsuqay waaba inugu arsuqay wain tacudu nicmatallahi laa tuqsuuhaa hadduu ku mahadiyo ku xamdiyo wuxuu dhiibay baa ka fadli badan wixii la siiyey nabigu alayh salatu wasalam culimada barkood way bushiyeen oo waxay yidhaahdeen nicmadan allah bixiyo waa ficlu rabbi tanna addoon baa la yimid oo waa ficlu cabdi see uga fadli badnaan kartaa waxaa la yidhi sida xaggaa ma ah. mid walba waa nicmo alla bixiyey kolkii ilaahay uu waxan ku siiyey oo nicmo dunawiya uu ku siiyey inaad ku shukrido ood aqoonsato ood rabbi inuu nicmada bixiyo aad garato ood alxamdulilah tidhaahid ama xubnahaagood meeshoodii aad marisad u sujuudid ood u soomtid nicmadii ugu weyneyd wey yaa ku waafajiya iyada lafteeda ku siiyey allaa bixiyey saa darteed markaa iyadua waa nicmo xagga rabbi ka imanaysa wey marka haddaad ku xamdido nicmadii lagu siiye xamdiga ka weyna badan ka culays badan baa layidhi iyadu waa shay ukhrawi allahna yacni lagu mahadnaqahayo marka allahna waafajiyo markaas yaan loo adeegsanin nicmadan ilahay una siiyey intaan iscelin karra kollayna waa maba siri karree yaanna macsiwn u wada adeegsanin baad indhihii dhegihii lugihii gacmihii waayo markaas yaynaan u wada adeegsanin maalkii waxa ilahay nagu arsuqay macsiya un yaanaan ku dhammaynin rawaahu albukhaariyu wa muslim الحديث السابع والعشرون حديث كتضبي اللباتنات مروي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري البر وناق حسن الخلق طبيعة وناق طبيعة وناق روح إنه دقن وناق سيه والإثم حمانتنا ما حاك وحي رادية وهي في نفسك نفتال سامية وكرهت أن نعضه أن يطلع الناس dadku inay kugu arkaan caleyhi korkiisa waay inay dadku ay kugu arkaan adoo faraha kula jira ama haystaa ay kugu arkaan weeye rawaahu muslimun muslim baa wariyey wa can waabisata bni macbadin radia allaahu canhu qaala waabisa wuxuu yidhi ataytu rasuula baan u sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi rasuulku intuuna weydiininba saxaabigii waxaa qalbigiisa ku jiraaba loo sii sheegayba waa mucjizaadka nabiga ka mid tahay sala allahu calayh wasalam ji'ta miyaa timid waabisow tasalu xaal aad weydiinaysa can ilbiri war maadoo biriga iyo waraysan baa timid qultu waxaan idhi nacam haa faqaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam istafti qalbak qalbigaaga baad la marka weydii dib isugu noqo adiga baad qalbigaaga yacnihii baad la baldib ugu cali albiru wanaagu madma'anat waxay u xasisho weeye ilayhi maagaba annafsu oo wadma'anna uu u dunmo oo ku xasilo alqalbu qalbigu ilayhi maagaba walimu dembiguna maa xaakabale wixii laablaabta weeye oo saameeya fi nafsi nafta dhexdeed oo wataradada noqnoqdo fi sadri waa isla mide waayo xabadkii ama laabtii ku noqnoqda wa in aftaaka annaasu dadku haba kuu fidyoodaan inuu shaygaas u wanaagsan yahay wa aftowka haba kuu fidyoodaan waa tawkiid dadku haba ku yidhahan way fiican yihiin kol haddaad aragto naftii oo saa uga taagan iyo qalbigii inuu xumaan yahay ogow baali fiili hadda birigii iyo ismigii labadiiba inkastoo hadda labadan xadiid laba tafsiir oo kala duwan la saaray xadiid kale oo tafsiir kale asna oo saddexaad saarayna waaba jiraabaan laakiin biriga lafdiga biriga yaa marna laga yaabaa macno guud in loo isticmaalo oo cibaadaadkii oo dhan wanaaggii oo dhanna uu soo hoosgalo iyo xumaantii laga tago baad walaakina albira man aamana biاllahi walyawmi alaakhiri wاlmalaa'ikati wاlkitaabi wاlnabiyiina وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل وسائلين وفي الرقاب سمعت كل أركان الإسلام كي أركان الإيمان وحبا بل سورة قلنا يا مركز سمعت مرنا برهي وحال أرنها يا أبوين كي أبارين ما سمعت سمعت بر الأبوين بل له مرنا وحال لغا يابا معناها مخلوق يقول إن لوجه جذب برهقة إحسان مخلوق يعود سميس مركا يعني معاني ذا كلا دوين لو استعمالي كاسا مركا تفاسير تكلا دوي سبعد marka xadiidkii hore muxuu nabigu ku fasiray calayh salaatu wasalaam birigii xusnulkhuluq dabeeca wanaag haddee dabeeca wanaaggii allah waayo markaas jaanibkii kolkii laga fiiriyo haddii macnaha labadii taqwadii xusnukhuluqa la kulmiyo ahay oo nabigu calayh salaatu wasalaam albiru manaa altaqwa wa lkhuluq saasoo kale inaa xusnulkhuluqa looga jeedo wixii wanaagoo dhan oo lala yimaado taqwadana looga jeedo wixii xumaan oo dhan oo laga dheeraado iyo in looga jeedo taqwada wixii waayo khaaliqa mucaamalada ku saabsan xusnulkhulquna mucaamalada ku saabsan makhluuqa waa suuragal laakiin markuu sidan keligii yahay labadiiba mucaamalada adig iyo rabbigaa idiin dhaxas inaad wanaajiso ood rabbigaa u hoggaansanto mucaamalada adiyo makhluuqa idin dhaxas inaad wanaajiso taa unbuu macnaha xusnulkhuluq ku iman kartaa oo nabiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam wa innaka lacalaa khuluqin caiim wa innaka lacalaa khuluqin caiim marka khuluqaa wanaagsani inaad mucaamalada khaaliqeeta makhluuqa wanaajiso taasay labaduba qumaata ugu iman kartaa waxaa ugu yaro inaha logu yar ugu sokeeya inaad wejiga u furfurto dadka makhluqa inaad wejiga u furfurto yaa inaha ugu yaryar ka midaa walimu dembiguna ma axaaka fii nafsika naftaada wixii saameeye wey oo wakarihta aad nacdo an yadalica annaasu dadku inay kugu daalacdaan caleyhi korkiisa kugu arkaan rawaahu muslim muslim baa wariy xadiidkan dambena kaa kama foge waruwiya can waabisata bni macbadin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu rasuulalahi baan umi sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu yidhi nabigu ji'ta tas'alu can ilbiri ma wanaagga iga weydiin baa timid qultu nacam haa buu yidhi faqaala wuxuu nabigu alayh salaatu wasalaam istafti qalbak wlm waxaa ka filan istafti qalbaka qalbigaaga dib isweydii qalbigaaga dib u weydii buy albiru wanaagu madma'anat ilayhi nafsu naftu waxay u dumanta weeye wadma'ana alqalbu ilayh qalbigu u dunmo kaas wey wlimuna cagsigii maaxaaka fi nafsi wataradada fi sadri waxay laabta ku nonoqdo soomaalidu ay yidhaahdaan oo kale macar baa liqisle macaanaatu fisle saasoo kale aawad macarba liqisle macaanaa tufisle amal saasoo kale kugu noqdo wain aftaaka naas dadku haba kuu fidwoodaan inuu bannaan yahay ama fiican yahay wa aftowka haba kuu fadwoodaane marka fiiri hadda meeshan oo la yidhi qalbigaaga dib igu noqo horta martaba nin waliba uu jooga ma ah nin kastoo caamaya nin kastoo jaahila ah, masale sharciga u baahan yahay qalbigaaga weydii dib isugu noqo adoo isbaadhbaadh waxaad fiicni u malaysana ku dhaqan waxaad xumaan u malaysana ka dheerow ma suuragelayso laakiin masaladani hadda ilaan hadda saxaabaduba isku heer nabigu uguma jawaabayn sala allahu calayhi wasalam nin walba heerkuu joogo yaa loogu jawaabi ninkan culimmada ah oo diintii dhex galay oo maaraseeyey sidii saxaabadu ahaayeen oo kale nabiga calayhi salaam dhaqankiisii iyo mucaamaladiisii iyo qaabu socodkiisii iyo hadalkiisii iyo waxoo dhan intay barteen soomaalida waxay ku maamaahdaa nimaa taqaano waa nimaad la joogto manaa waad garan waa nimaad la joogto kale yidhaahda si u garan intii lala qabsaday baa marka waxaa ruuxaasi uu dareemi hayaa nabigu alayh salaam iyo sharcigu qaabka u socdeen ninkii culammada diinta qumaati u dhexgalay oo mumaaraseeyey oo ka dhacdhacdayna asaguna sidoo kale u noqon waxaa kaloo u gargaari ilaan waa kuu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam kullu mawluudin yuuladu cala alfidra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajjisaanihi nin kasta waxaa lagu dhali oo la dhalo cala alfidradii islaamiyad ahayd oo fidra islaamiyadii macnaha maxay tahay waxaa weeye waxaa sida macaani badan baa lagu rajax yaa lagu fasiray macnaha ugu rajaxan waxaa weeye bal inay tahay ruuxani markii uu dhasho qalbigiisu mid islaamka inuu aqbalo diyaar u ah oo haba yaraatee wax maanica iyo wax xumaan ah oo innaba ka hortaagan ma jiraan miaal ahaan culimmadu waxay ku soo miaaliyaan aslaax aad carasan u ah oo loo geed qaaday oo nadiifo ah, xiita xataa lagu reebin oo si fiican u waraabay oo diyaaro in la abuurta sugahay qalbigii ruuxaasaas haddii islaamnimadii marka lagu tallaalo waa hadde asalkiina waa meeshii loogu talagalo loo abuuro xaggeedu marka u janjeera waxyaalaha kale laakiin haddii dacar lagu talaalo dacar maa soo bix tiintiin haddii lagu talo tiintiin maa soo bix galley haddii lagu talo galley wixii lagu baa soo bix soo maa laakiin wuxuu ugu janjeer ugu dhawaal badan yahay xaggan waxaa sii xoojinaya xadiiskii saxiix muslim nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi innii khalaqtu cibaadii xunafaa'a muslimiina addoommahayga waxaan abuuray ayaga oo baadil ka leexan oo yacnihii hoggaansamaya xaqa ilaahay aanu waxayn taasaan aan waxayn uma aatadhum shayaaiinu shayaadiintii baa u timidoo fashtaalathum can diinihim diintoodii ayadaa ka duubsatay baa yuu nabigu yidhi xadiilqudsi xadiilqudsi baan ilaahay ku leeyahay xadiiskii saxiix muslim marka fiiri hadda adigoo ruuxu awalba fidrada islaamigii khayr aqbalka ay ahayd ruuxii noocaasa ah hadduu diintii ku barbaaro oo diintii u dhex qumaati uu u fahmo ninkaasi ila naskii iyo wixii uu caddeeya waaba cad yahayba haddii uunan u caddayn naskii shaygan hadduu arko oo ku waxayo qalbigiisii baad markaa ila nusuustii diintii uu fiirin moogtahay diintu aad u dareemhaya haddii baad markaas uu arka naftiisoo yar diidan meesha xumaan baa ku jirta oo haddana bani aadamkiina inay ku nacahayaan uu dareensan yahay waxay naftaaduna ku diiday bani aadamkaasina ay ku diidan yihiin baa meesha ku jira baad meesha waxbaa ku jira baad laakiin shayga wanaagga ah ilan diintii nusuustii buu dareemayey macnaha naftiisu inaba ka istaagi mayso fiicnii buu ka dareensan yahay dadkuna hadday kugu arkaan inay kugu ammaanaan mooyeen inaba kuguma nacahayaan waa laba calaamo waaweyn baa la siiyey waxaa idin marka su'aashi masaladii noocaasad haddaad nin culimaa weydiiso haddii hadda ninkani nin culimaa uu yahay oo uu kaaga jawaabo baad markaas shay daliil leh daliil sharci ah oo tusaale ahaan adigu waxay naftaada u diidanayd ilaan rukhastii oo kale ahayd dhagax baad ku istijaysatay biyana meeshii way joogaan naftaadii ah, ah, ma istijo qabtidii inaad istijaysata mooy salaad sida ha ku tukani bay ku leedahay nin culimaad weydiisay ah, waad ku tukan kartaa buu adigoon biyo meesha yaalo isijaysanin waa istijaa sagu dhago xube daliil sharcigu marka yuusalka kuu saaray taasoo kale maata lama diidi karo waa inuu can ra'yihi wa ijtihaadihi inuu ninkani waa in aftaaka naas marka lagu leeyahay aftowka waa ina can ra'yi wa ijtihaadi uu kaaga sheego kolkaa sidaa asagii naftaadii way diiday dadkiina waa saas ku waxay leeyihin asagiina saasoo kalu macnaha ijtihaad ra'yigu wuu fiican yahay ku yidhi ha ku kaaftoomin iskaga fogow dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibukadan soo maraynin wey tii oo kale un weeye waad marka wuxuu naftu u diidan yahay jirta baad aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illahi tadma'inu alquluub qalbigu shayga xaqa isagaa u jinjeeri haddadan baad wada dareemaysaan haamadeenu in badan bay dareemi masaa-isha barkeedu yayna dareemin maahayne xoolaha xalaasha ah iyo meeshay fiican ka soo kasbeen kolle isweydiin maayaan culimadana ma weydiin hayaan sheekhow aslaaxan meeshan aan ka qardaystay oon beerka abuurto gelley baa iga soo baxday maxalaal baa mise waa xaaraan walaa bikulli maqri mise qalbigoodii laabtoodina xaalay u ogyihiin laakiin meelaha qaarkood bay luflufiy wabay dad iyo waxbay soo waawahayeen markaasay kule sheekhu meeshaas bal xoolahaas maxalaal bay u noqonaya meeshaas waa ka soo bixiye waxbaa ku jira mogta asagii waa dareensan wixii noocaas oo kaleeta ah aad baa loo dareemi waayo wuxuu og yahay islaantiisii uu qumaata ugu dilikeeyey ama mar uu furo mar labaad furo mar saddexaad furo mar afraad iyo mar shanaad kuwa toddoba furaha la sheegahay Ah, markaasuu wadaad u imanaayo adigu wax loo luluqaba loo luluuq dhaftiisa way maami laalahay ba ah, soo aragti oo in aftaa kan naas buu aftowka waa isogtahay ilan moogtahay asagii baa isog waxbuu dareensan yahay daliil sharci haddii lagu jawaabo sax wey laakiin haddaan daliil sharci lagu jawaabo wixiina uu madmadow waa ku jiro dee khatarteeday leedahay dadkuna ma sinaan karaan hadi dadka qalbigooda loo dilo waa dadkii diinta kala garanaya hadda saxaabadii oo kale ama ma ahe baad raggii muxadidiintaha xadiidka fiiri intay saa u fiiriyaan ba odhan jireen xadiidka xaggay ooradu kaga jirtaa tusaalahaan waxaa loo soo qaadaa hadda soomaalida maxay kalo sameeyaan bir bay qaadi baasha gudunta la odhan jiray ama masaafa waxaygi waxay dhagax dhagax adag bay ku dhufanayaan waxay odhanayaan birsanta iyo birxuntaan ku gargaranaynaa dhagaxaasay ku dhufan hadday qil qil iska tidhaahdo waa birxun bay leeyihin waa qolay gadanayaan gudmadii o ama waxigi hadday dhow tidhaahdo naw sida dabalkii horta waa birsan bay leeyihin sanaa birsan qarkeeda camal sidaasoo kale wey dadka diinta maalisay dhex galay way dareemayaan in diintu dhankay u socoto wax badan buu ruuxu dareemay masaa'il ka qarqarsoonaatee marka ha la iska ilaaliyo baad wixii noocaas waad garib kartaa ama yariibuka ila ma la yariibuka hada hadithun hasan rawaynaahu fi musnaday al-imamayn ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal والدارمي بإسناد حسن والدارمي بإسناد حسن كي horna hada imaam muslim baa soo saaray waa kii lagu yiri baad ay marka labada calaamay waaweyn laba calaamo waaweyn buu nabigu siiyay ogow kaleey salaatu wasalaam mid adiga naftaada dib ugu noqaa lagu yidhi shayga xumaanta in badan baa dareemi haddaad muslim tahay oo diinta in badan ay kusoo dhex jirta iyo islaamka wax badan baa dareemi bulshadaasna shaygii aad wax dareensan tahay waad la dhuudhuuman bulshadana waad kala gaban shaygaasi wuu xun yahay soomaaliya waxay wax la qarqariyo qoran baa ku yaalla leh waxaad u qarqarsan buu qabaayo ogow baad marka waa laba calaamo waaweyn baa lagu siiyey والحديث والحديث الثامن والعشرون حديث سديد يلا باتنا مروي عن ابي النجيح العرباضي بن ساريه رضي الله عنه قال ابو النجيح وحيري وعدنا رسول الله بان وعدي صلى الله عليه وسلم موعده وعد موعده سوجلت القلوب قلوبت اي ادو عبستي بعد منها من اجلها درتت وعدي النبي وحونا وعدي قلبه ادو عبستي بعد إنما المؤمنون Eh, kanaa la doonaya haddii intii lagu wacdiyo aad eh, aad aad dhaqaaqi weyd aad danqan weydo fiika maa fiika oo wadarafat alcuyuunu ilantiinaba indhihiina ay shumeen macnaha indhuhu ma shumahayaane wadarafat alcuyuunu dumuucu lcuyuuni wey indhaha ilmadoodii ay shumeen eh, waa laska garanaya manaha la garan indha ma shumaan indhuhu meeshoodii may fadhiyayaan waa ilmadii baad ay qulqulahayaanbaad minhaa baad markaas mawcidada darteed faqulnaa waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay kaannahaa waaba iyadoo mawcidadani mawcidatu muwadicin mid wax sagootinhaya wacdigii o kale ya rasul macnaha isbedel inay nabiga ka dareemin alayh salaatu wasalaam isagoo haddee hadalka nabi maxamed ka soo baxay sala allahu calayhi wasalam afsaxu lkhalqi hadal ka soo baxay uu yahay oo mar walba hadday saameyd ciddii ilahay ugu talagalay ciddii ilaahay kibir baa ugu darane xijaab uu ku gaaray kibir baana ugu daran waxa iyo cinaad waxa ilaahay ku xijaabo xaqa waxa ruuxa kaga xijaabo kibir baa ugu yaa lambar kow ah lambar kow culimadu waxay dhaheen kibir waa ka ugu daran si bilkuliyanba macsiyooyinka dhan xijaabka xaqa waxa ka hortaaga kibir baa kow ah marka ninkii kibirka ama xijaabka ilaahay u ka saaray haddee nebi maxamed hadalkiisani waxaan dhan babaada markaas maba dareemahayo saamayn iyo ma taabanhayo laakiin ninkii ilaahay ugu talagalay hadalka nebi maxamed ka soo baxay sala allahu calayhi wasalam asagaaba sidii saamaynta isaga leh sidaa dartee ayadoo ahaa yuu haddana nabigu hadalkii isbedel bay ka dareemeen hadal adag aad ugu cabsigeliyey oo aad baa dee naarti uga cabsigeliyey oo jannadii ugu boorriyey markaasay dhaheen rasuulow nin tega hayo oo nasagootin baad u egta mawcdadan u eg tahay fa awsinaa bal noo dardaaran dardaara wuuba wadaae dardaaran dheer oo kaamil ah noo dardaaran bay yidhahdeen qaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uusiikum waxaan idiin dardaarmi bitaqwa allaahi caza wajal awalan baad horta ilahay ka cabsada واتي ولقد ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ايات كليه تقولكم في الله بعدون ايات كلمه الهي سو دجين اما النبي ولي كان صلى الله عليه وسلم اهي ام idinka iyo ummadii kore kulli ilaahay muxuu u dardaarmay an taqullah tiib taqwadibu uusiikum bi taqwa allah azza wa jalla ilaahay baad markaas taqwadiisa in dardaarmahaya oo ah ilaahay wuxuu ku diray inaad la timaado wuxuu ka reebay inaad ka hadho arintaana lamberkow heerar bay leeda marna waa ficil marna waa casmi kulli casmi ruux kastoo mumina waxaa laga rabaa marka horeba inuu go'aansado inuu addoon ilaahay uu yahay wuxuu ilaahay u diroo dhanna intuu tabirtia u qaban wuxuu alla ka reeboo dhanna inuu ka hadhi arrintaas inaad go'aansataa ba loo bahan yahay haddaaba dambaabi haddaada go'aansanin go'aankeedaaba lagaa rabaaba inaad ilaahay u hogaansamayso horta iimaanku waayo marka aamantu bilaahi diibaaba mogtigiiy kow ka noqonaysaa taa in horta go'aansado kadibna markaa inuu ku socdo uma staqimti uu ku socdo yaa loo baahan yahay markaas inuu ka dheeraado ruuxdii baad maxaarimtii iyo wuxuu ilaahay ka reebay waajibaadkiina uu la yimaado waa kow wasamci waaaca iyo samci aad maqashaan aqwaasha umaradiinna adeecadoobaalle madaxdiinna amarkooda aad adeecdaan wain ta'ammara walow ta'ammara haba amiir noqdo haba madax noqdo calaykum korkiinna cabdun xabashiyun sida riwaanka barkood baad marka oran jirin adoon xabashihiiba madaxa idiin noqday asaga in loo ogolayn la cabdi looma ogolayn maxay heerkaaba hal la gaare madaxdiina adeeca marka jumladani waxay culimadu ku tiriyaan waliba hadda ragga culimaduna waliba zamanadan dambana aad ugu sii calacalaan islaamku hadda meelaha ugu daranoo islaamku ku baabaay oo gaaladu haddaba markaas hadda kaga rees ilaa aakhara hadda nagagama raynina waanu adduunkae waxay hadda ismuuqaalkaase waa intan waa halkan qodob baa leey oo waa maxay ilaahay wuxuu ugu talagalay adduun iyo aakhira labadaba nidaam la'aan inuusan waxba hagaagi karin aakhira iyadoon la gaadhin adduunkani nidaam la'aan habay yaraatee ma socon karo laa yasluxu nnaasu fawda laa suraata lahu marna suuragal ma ah sidaa darteed marka haddii nidaam la samaysto oo midka ugu liita intii madaxa laga dhigto marba hadduu islaam youna gaal ahayn haddii la kabo oo wasaradii dad wanaagsan ilahay ku kabo bulshadaas baa la hagaag laakiin haddii nidaam la waayo bulshadaas raje lagama qabo inay hagaagto diin baan u noolaan haynin dad baan u noolaan haynin dal baan u noolaan haynin duunyaan u noolaan haynin wax shaka ku jira ma hadde inaguna waawan aragnay mogta eelaad ka cabta inbaa aqoonteeda ninkii galaal laga waraystaa baa layidhi innagu waawan aragnayba islaamkii oo dhan baa u jeedaanba kulli oon shaki ku jirin maxay gaala awood nidaam waxay u macnaha u heshinaysaa dawlad dawlad qaarad qaarad ummado ummado yay isugu duumahayaan u heshinhayaan oy hal madax samaysanhayaan oy hal urur samaysanhayaan islaamkiina iska badaa islaamnimadii isu keenaysa walaalaha ahayd qaarado dawlado yacnihii baa markaas qaranqaran waay markaas iyo qoysqoys wixii oo dhan intii loo kala yaala si wada cun Soomaaliya waxay rag isku filaaday rag kale kuma filaadaan islaamka asagii bay iscunahayaan miyaa gaalo iska celin baad u maray suuragal ma intuusaa yahana rajal lagama qabo marka arrintan xeeldheerideeda wain ta'ammara calaykum cabdu wuxuu nabigu u lehay alayh salaatu wasalaam macnaha arrintaas waa fuufuuqgoyn lamaba ogolayn sharciguma ogolayn in la waayo minu addoon inuu noo noqdo madaxweyne lamaba ogolayn waa fuufuuqgoyn heerkaaba haddii la gaadho oo cabdiga uu madax idinka idiin noqdo inaad cabdigaa iska tuurtaan ama kii xumaa aad eridaan waxaa idindhibka idinka soo gaari baa idinka badan ujeeddadu waa saas kolka laleeyahay umarada iska adeeca iska daba socda ilaahay baa iyaga la xisaabtami ajirkiinnana ilaahay baa idin siin maa aqaamu diin ilaa an taraw kuflan bawaaxa maa aqaamu sala kolkuu nabigu leh alayh salaatu wasalaam war ma madaxweyne waayo markaa jaa'ir ah ama taliyaal baadle markaas jaa'iriin oon caadin ahayn inuu sharcigu dhaqaalaysan baad moodaysaa ayaga ma ah waxaa la fiirinhayaa irtikaabu akhafi dararayn bulshada kolkii ninkan hala tuure la yidhaahdo jaa'irkaa ah, oo laga yaabo inuu khamradaba cabbahay oo laga yaabo markaa inuu dulmi samaynhayo inuu eex samaynhayo kolkii hadda lagu kaco hala tuure la yidhaahdo oo asagina ciidamadiisi wuxuu isku waxayo intee dhiig baa ku daadana meesha muslimiintii ummaddii oo dhan baa baaba'aysa marka dhibku asagu geysanhayo iyo kan marka la tuuri la geysanhayo kanaa ka weyn marka tana la irtikaab khafi dararayn baa la rabaa baa lagu cararayaa in asaga la dhaqaalaysan ha u malaynin asaga waa la sugayaa in allaha la yumli lidhalimi nabi alayhi salatu wasallam saxaha hatta idha akhadahu lam yuflitu waa la sugayaa maalin baa gig la siin asaga oo umada laga dhaxbaxin ee dhibka umada ku imanaya yaa looga danqanaya kolkinika magaca hal tuure la yiraahdo hadduu gaal yahay gaal asagu ku sabir male madaxba ma ah يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله وأضيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وي لكن هدون هير كاغاري ظلم كستا هسميه dhibaatada kala ka daran taa way wax laga carabi in si heshiis iyo maslaxa kala un lagaga qaado wada marka laga waxayo mooyeen taa way marka tunabi ka diga kaleey sallallahu alayhi marka waxa inna halaagay hadaan nahay muslimiin hadaan nahay Soomaali kala dambayn la'aantan way kala dambayn la'aantan tanaabada marka lambarka waxa inna halaagay kan weeyaan والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد أدون بمضح يدين نقضي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه شأن يحال حتى في صحابه ما له هير كل قارين والرسول بل حتى وحي لما كان مضح هذه صلاة سيل الربي ويت تكن هيا لكن سيل الربي هذه تكن وين بل كورم هير كل سيل قارين النبي عليه الصلاة والسلام وحوي إسكالات تكن تيني قمرين قريق إنك تكن سيدا وحلو إلانا يفيري حديث صحيحك واسو سهري معنا واحد ما حتى ضعيف ضعيف وعاس nimankaa madaxdii hadday xaqiina idin gudi waayaan waxaa la yidhi baad idinku xaqooda isaga guda ilaahay baa la xisaabtami kiinina idinka gudi doone idinka idin saaran uguta hadday salaadii tukan hayaan laakiin sidii la rabay iyo waktiga nabigu tukan jiray iyo salaaddii qaabkii u ilaalin waayaan tiinii fiicnayd guryaha ku tukada ee taqiinina sharciga ayagana la tukada manaa dhiigga iyo dhibaatada inta kaliya la ilaalinaya ogowbaad inta kaliya xajaaj ibnu yuusuf cabdullahi ibn cumar inay ku daba tukadaan maxaa keenayay anas ibnu maalik maxaa keenayay waka dhiiggaan baa la ilaalinaya muslimiinta wad ee wax kale ninna wax kuma falaynin fa innahu shaaniya xaala ibnu nabigu calayhi salaatu wasalaam man yacish ninkii noolaada minkum xaaluu idinka idinka mid yahay fasayaraa wuu arki doonaa ikhtilaafan kaiiran khilaaf aad fara badan wuu arki doonaa ah, inaan aragna way ila tahay baa ah, khilaaf maan na arag kollaba inaan dhehayna ilama ah wax kaloon sheegnaba fasayaraa baad ikhtilaafan kaiiran eh, khilaaf fara badan buu arki doonaa eh, facalaykum laazima bisunnatii sunnadayda laazima buu nabigu calayh salaatu wasalaam wa sunnati alkhulafaa'i khulafadii baad markaas alraashidiina baad ee eh, wa hanuuninhay hanuunsanaabad almahdiyiina ee la hanuuniyey la hanuuniyey oo aad markaas de waa khulafadii afar tahay isidiiq waay markaas cumar ibnu khadaab cuhmaan ibnu cafaan caliy ibnu abi aalibin inay afartaasi kow ka noqonayaan muran ma leh waayo xasan iyo waayo markaas iyo cumar ibnu cabdulcasiis iyo waayo markaas haba lagu dardare baad laakiin afartani khulafaa uraashidiinta aimata waayo markaas imaamadii afarteeda u horreeyey oo labana nabiga sodogyaashii bay ahaayeen sala allahu calayhi wasalam labana asagaa sodogu ahaa labada hore abubakrin sidiiq iyo cumar ibnu khadaab sodogyaashii nabigay ahaayeen caaisho iyo xabse inta tuubaa ilallaahi faqasaqad qumuuqun hubaa labadii gabdhood labadaasay kala qabeen oo nebigu iyo kala dhaleen cumaan ibnu cafaanna waa dinuurayn labadii gabdhood waa kii nabiga iyadana isaga dambeen kolkii tii u dambaysay dhimatay min saddexaad haddii ii joogi haddana waan ku siin lahaa xogsiisanka meelaha laga qaatay weeyaan u maray un nabigu waa calayhi salaatu wasalaam baad hadda cali bn abi aalibna waa wad garanaysaanoo faadimo rasuul zawjkeedii buu ahaabaad inamaa yuriidu allaahu an an yudhiba cankum rijsa ahla lbeyti wayudahirakum tadhiiran cali bnu abi aalib iyo faatima rasul xasan xuseen oo nabigu u yidhi alayh salaatu wasalaam allahuma haaulaai ahlu beyti uu yidhi markaas afartaasi inay khulafaa raashidiin yihiin ayagu muran ma leh almahdiyiina la hanuuniyey caduu qaniina buu nabigu alayh salatu slam calayha cala sunna sunnadaa qaniina binawaajidi goosdambeedyaalka marka sunnadayda laasima buu yidhi sunnada khulafaa raashidiintana see weye ma laba kala sunna sunada khulail wuu isku cadfay nabigu alayh slat slam cadafkuna mughaayiru yuu tusinhayaa macnaha waxaa la og yahay ragga nabiga uguna dhowaa calayhi salaatu wasalaam qaabu socodkiisii iyo sunnadiisa mumaarasaynteeda iyo aqoonteedii iyo habu socodkeedii qumaati waay ugu aqoonta badan inay yihiin baa la og yahay marka inaynan ka leexleexanhayninna inta tabartooda dabaqahayaanna waa la og yahay wixii markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlan wa ficlan ama kitaabka ilaahay bay uga waayaan ijtihaadkoodu ilaan kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga calais waa rag rumaati ula dhaqan bartay eh ayagaasay cuskan hayaanoo haddana ay ijtihaadkoodu u ku salaysan yahay marka rag duur aadahaya ma aha sidaa darteed weeye ee sunno gooni u tuman oo gooni u shabkaxsan oo garab socota sunnadii nabiga ma aha sunnadii nabiga ma aha baad وسuنة الkلفاء cadوu عalayha bالنawاaجidi gowsdambeelyaalka ku qaninabuu nabigu عalaيه الsلاaة وaسلاaم وإyaaكم idinka iyo waxaan idin kala digi ومحدثات الأمور أمورها لسو درسين دونا باي أمورها لسو درسين دونا باي مركا islaamka dhexdiisa waxa iman doona iyo wixii hadda culimadu u kala jajabahayaan iyo wixii meel iska badaaye ilaan gaaladaaba markaas zaman kasta iyo wakhti kastoo joogaanba isku day jireen diinteenna say labsi ugu ridaan kitaabka ilaahay say wuxuu nagu sameeyaan siday baad markaas sunnada nabiga u khaldaan marka ciday adeegsan karaanna waa adeegsan jireen marka diintan diin waa in waa la keri waaye ilaahay baa ilaaliye labsiga la isku day wax caadi ma ahayn marka waxyaalaha soo darin doona iska jiraa la yidhi wa muxdathaati alumuuri umuraha baale marka la soo darsiin doono fa inna kulla bidcatin bidca kulligeed dalaalah baadi weyn kol haddii shaygan shay la bilaabay uu yahay oo kitaabka ilaahay shay baale markaas sal oo u noqon haya unsan hayn oo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam shay baad u noqonaya uusan ahayn oo aqwaashii saxaabadii ijmac culima shay u noqonaya uusan ahayn oo garamar sidii imaam shaafici aan uu yahay inuu bidca dalaala yahay muran kuma jira baad laakiin ashyaa kale oo soo darisay ha ahaatee kitaabkii ilaah iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam xal looga helahayo taa ayadubaa le markaas ka hadal ma leh hadde waxaaba cajabahaba haddii hal waxayo la yidhaahdo sunnada nabiga oo sidan u diiwaan gashan makarafoonka nagu aqrinhayo maraawaxadayna kor ordaysaa mixraabkan horteenna ah maskan dhagaxa midna nabigu ma ogeyn alayh isalaatu wasalaam hase ahaatee kullisood usuushii uma noqonayso ha usuushii noqon ha kolla bidcadala marka ma noqon bidcadu maaha marka usuushii bay u noqonaysaa diintii iyo gurigii ilaahay oo la adkayn oo la ilaalin diintii ilahay oo la kor yeelin oo la faafin kanay baad marka iyo noqonaysaa marka gargaar bay diinta u tahay usuushii bayna u laabanaysaa kolkaa bidca gooni u shabkaxsanaysa ma aha baad shaygu waa in usuushii diintii baad u khilaafo oo baad markaas ah, uu keeni waayo fa inna kulla bidcatin dalaala rawaahu abu daawud watirmidi waqaala tirmidi hada xadiidu xasanu saxiix wallahu subxaanahu wa tacala aclam